بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الكلام waxaynu halkan in sha allahu tacaala ku arki doonnaa kalaamka ama kitaabka ajruumiga ah ee sharixiisa aan haysanaana uu yahay cashmaawiga xaashiyat lcashmaawi casharkiisii koobaad ayaynu ku arkaynaa ardee waxaynoogu talagalnay casharka inaynu xifdinno qaabkaan u dhigayna aynu isla soconno hadaba cashirkeennu wuxuu ka kooban yahay shan qodob baabul baabulkalaam ka bilowda shan qodob baa hadafka sheekhu uu ina baraya ayuu noqonaya waa shan qodob qodob lixaad ha ku soo darin shantaa qodob ee baabulkalaam uu ka kooban yahay shantaa qodob inaynu ku egaano ayaa muhiima ah. shanta qodob bal ila eega sow ma haysiin matniga bogga todobiya labaatanaad matniga ma haysiin bogga toddobiyo labaatanaad halkaa matnigii kitaabka ayaa ka bilaabanaya oo inta hore iska hordhac iyo waxay ahaayeen waxyaabo u dhigma ayay ahaayeen boga toddobi iyo labaatanaad xaashiyaduna toddobiyo afartan bay ka bilaabmi doontaa labadaba waa inaad isla haysataa mar toddobiyo labaatankaynu soo saari marka dambe gebagebadana toddobiyo afartankaynu soo saari hadda toddobiyo labaatanka ayuu cashirku ka bilaabanaya waa matniga shan qodob oo qura weeye waxaa halkaa lagaga hadlayaa qodobka koobaad waa kalaamka iyo tacriifkiisa qodobka koobaad waa kalaamka iyo tacriifkiisa waa kow waa sadarka u horeeya qodobka labaad waa aqsaamu lkalaam waxa la kalaamka qaybaha uu leeyahay aqsaamu lkalaam waa kalaamka qaybihiisa qodobka labaadna qodobka saddexaad waa calaamaatu lasmaa oo fal ismi buu ka bilaabi doonaa qodobka afraad waa calaamaatu lafcaal oo walficlu yucrafu biqad buu ka bilaabi doonaa qodobka shanaad waa calaamaatu lxuruuf oo waa sadarka ugu dambeeya cashirkeenna ee walxarfu maa laa yaslixu macahu daliilu lismi walaa daliilu lficli shantaa qodob kalaam loogu dhawaaqo iyo haddii kilaam loogu dhawaaqo iyo hadii kulaam loogu dhawaaqo intuba way kala duwan tahay haddii kilaam loogu dhawaaqo oo kaafka aan kasriyo oon kilaam idhaa waa dhaawacyada qofka soo gaadha carabtu waxay odhan jireen fulaanun bihi kilaam bay odhan jireen kilaam waa dhaawacyada qofka soo gaadha gabayaagu waa kii lahaa tamuru bika labdaalu kalmaa haziimatan wa wejhuka wadaaxun wa sagruka baasimun kilaam waa dhaawacyada kulaam waa dhulka diridaa ee biyiya baatoona aan haynin haddii kulaam layidhaha kaafka la godo waa dhulka diridaa ee biyiya baatoona aan haynin kalaam haddaan idhaha on kaafka kor dhigo waa kanaynu sharxaynen hadda halkan ku arki doonna insha allahu tacaala kalaam kilaamku waa dhaawacyada kulaamkuna waa dhulka jirrida ah kalaamkuna waa hadalka lagu wada hadlo oo kalaamkaa aan sharxayo luqawiyiintu sibay u yaqaaniin naxwiyiintuna sibay u yaqaaniin fuqahaduna sibay u yaqaaniin mutakalimiintuna sibay u yaqaaniin kalaam markaan doonayno usuuliyiintuna sibay u yaqaaniin erayga kalaam ah hadda kilaam ma aha kulaamna ma aha kalaam markaan soo qaateen kaafka kordhigo ninka naxwiilihiisibuu u sharxi doonaa ninka luqawigiihina sibuu u sharxi doonaa ninka usuuligiihina sibuu u sharxi doonaa ninka mutakalimkiihina sibuu u sharxi doonaa asxaabu lfalaasifa sibay u sharxi doonaan ninka sidaynu ognahay naxwiilaha ah siduu u sharxi doono ayaan doonaynaa inaan kalaamka ogaano luqadda ereyga kalaama waxaa loo yaqaanaa waa ismulmasdar ficilka kallami ihi uu leeyahay kallama kallama wuu la hadlay ma aha wuu la hadhadlay baa la yidhaha wuu la hadhadlay aayadda qur-aankaa u fiirsa markaad macnaynayso wa kallama allaahu muusa marka la leeyahay muusa ilaahay la hadlay ha odhan ilaahay baa muuse la hadlay ha odhan wa kallama allaahu ilaahay baa la hadhadlay eeg la hadlay iyo la hadhadlay way kala duwan tahay wa kallama allaahu muusa takliimaa ilaahay baa muuse la hadhadlay kolkaa ficilka kallama ah masderkiisa takliim baa la yidhaahdaa ismulmasderkiisana kalaam baa la yidhaahdaa kalaam waa ismulmasder ficilkaa kallama ka yimid ayuu noqonaya alkalaam luqawiyiintu waxay yidhaahdeen kullu maa afaada wax kaste oo macno faa'iideeyo kalaam bay u yaqaaniin wuxuu hadduu macnaba kuu faa'iideeyo hadal bayuuna noqonine kalaam bay u yaqaaniin haddaada jira albaabkii masaajidku mee oon farta ku fiiqo farfiiqana luqawiyiinta agtooda kalaama dadka luqawiyiintii farfiiqa kalaam bay u yaqaaniin ragga nuxaadda ee naxwiilayaashu kalaamka waxay odhan doonaan wixii afar shardi laga helay afar shardi shayga afar shardi markaynu ka helno unbuu kalaam noqon shardiga koobaad waa allafdu inuu lafdi yahay shaygani shardiga labaadna waa almurakabu inuu yahay murakab shaygani shardiga saddexaadna waa almufiid inuu yahay mufiid shardiga afraadna waa alwadcu alcarabi afartaa shardi marka shayga laga helo ayuu shaygu kalaam noqon qodobka koobaad waa maxay baynu nidhi waa allafdu waxaa kalaam noqonaya waa inuu lafdi yahay haddana waa inuu murakab yahay haddana waa inuu mufiid yahay haddana waa inuu alwadcu alcarabi ku yimaado culima lafdi ereygan lafdihi waa maxay talow ilan kalaamku waa inuu lafdi yahay baynu nidhiye lafdigu waa masder ficilka lafadaah ka yimid carabtu laba qodob bay isku qabteen qole waxay yidhaahdeen lafada wuu tufay lafada wuu tuuray qolena waxay yidhaahdeen lafada wuu tufay labada erey baa la ysku qabtay lafadadu ma tufidaa mise waa tuuridda labada macnaba way jiraanoo ragga qaar qolba mid bay qaateen lafada wuu tufay dheh ama lafada wuu tuuray dheh haddii lafada wuu tuuray annidhaa tuuridaasay rag mudlaq ka dhigeen ragnata afku tuuro oo tufidii ayay ku qaydeen haddaan e, caagadaa qaadoon gacanta ka tuuro waa lafada haddaan kubad qaadoon madaxa ku tuuro waa lafada haddaan kubad qaadoon cabta ku tuuro waa lafada haddaan timir yaroon cunayo lafteedii afka ku tuuro waa lafada ragga qaar waxay leeyihiin tuuridoo dhan ayaa lafado loo yaqaanaa ragga qaarna waxay leeyiin wuxuu afku tuuro oo qura ayaa lafado la yidhaahdaa waxaan gacanta ku tuuray tuurid maaha waxa aan lugta ka tuurayna tuurid maaha waxa aan meel kale ku tuurayna tuurid maahee wuxuu afku tuuro oo qura ayaa lafada ah kolkaa waa tufidee markaa ilayn afku kubadiyo waxaa ma tuuree wuxuu tufaa ama candhuuf ama laf lagu hayo ama wax la mid a lafada wuu tufay haddaba waxa shardiya waxa kalaamka noqonaya hadalka kalaamka la odhanayaa inuu lafdi yahay lafdigu waa wuxuu afku soo tuuray waa inaan afka kaga hadallaa haddaan afka kaga hadalno oo afkeennu uu soo tuuro ayuu lafdi la odhanayaa waxaa waa masder ereyga lafdiga ismi mafcuul baana looga jeedaa waxaana la yidhaha min tacbiiri ilmasder wa iraadat ismi lmafcuul waa almalfuud kii la tuurayay weeyaan markaa culima lafdigu laba shardioo qura ayuu leeyahay waxaa lafdi loo yaqaanaa asal ahaan wixii cod ay dhegtu maqasho leh xuruuf la higaadin karana leh ila soco labada qodob ee lafdiga lagaga baahan yahay lafdi waa maxay haddii lagu yidhaa waa inaad tidhahdo waa wixii hee dhegtu ay maqlayso xuruuf la higaadin karana leh saddex shay baa iga baxay oon lafdi ahayn waxa cod dhegtu ay maqasho aan lahayn xuruuf la higaabiyana aan lahayn bal bahasha aynan kor hayo soo lafdi miyaa may maaha lafdi oo maxaa diiday horta cod male oo haddaan dhegaysta ma maqlayo dee xuruufna male waa maxay ma xaraf ma xuruuf bay leedahay waa male haddaad aniga i soo eegtid ama gidaarkan iga dambeeyo aad sii eegtid culima lafdi ma aha sababtuna labadii shardiba way ka maqan yihiin codkii ay dhegtu maqlaysay iyo xuruuftii la higaaminayey culimo waxa kaloon lafdi ahayn waxa labada shardi mid ahaan sita ee midka kale uu maqan yahay maalan cod buu sitaa laakiin xuruuf male ba dhegayso haye ma lafdi baa dhegtii way maqlaysaa laakiin maxaa ka dhiman dhegtii way maqlaysaa maxaa ka dhiman xuruuftii baa ka dhiman lafdi maaha haddaba cod wuu yahay xuruuftii waa ka maqan waxa kaloo isna aan lafdi noqonaynin waxa xuruufta uun sita ee codku uu ka dhiman yahay bal kitaabkeenna hoosu yar eega hadda ha akhriina eega un laakiin maxaa idiin muuqda xuruufi ma idiin muuqataa ma lafdi baa xuruufta halka ku taallaa jawaabtu waa maya lafdi ma haddee xuruufta halkan ku taallaa oo maxay xuruuftani lafdi u noqon weyday xuruuftani maxay lafdi u noqon weyday eeg xuruuftii way sidataaye waxa ka maqani waa dhawaaqii laakiin haddaan akriyo mar alla markaan sidaa u bilaaba ayuu lafdi isku bedelayaa oo dee dhawaaqii buu yeeshay markaa culimo waxa lafdiga la odhanayaa waa waxa laba shardi leh markaa coday dhegtu maqasho iyo xuruuf la higaadin karo kow kalaamku waa inuu lafdi yahay codka iyo xuruuftaba waa inuu sita waa shardiga koobaad shardiga labaad ee kalaam laynooga baahan yahay waa almurakab almurakab ereyga almurakab ah waxaa loo yaqaanaa laba kelmadood oo laysku geeyey ama laba kelmadood wax ka badan oo laysku geeyo ayaa murakab la yidhaahdaa almurakab waa inuu murakab yahay oo laba kelmadood oo laysku geeyey uu yahay ama wax ka sii badan waa inaan jaaa iyo muxamed isku geeyo oon markaa maxay ugu dhawaaqo jaaa muxamadun aan ugu dhawaaqo jaaa muxamadun jaaana ficilkiibay ka taagan tahay muxamedna ismigiibuu ka taagan yahay waa laba kelmadood oon isku keenay jaaa muxamadun murakab waa inuu yahay maxaa iga hadhay oon haddaba kalaam noqonaynin wixii kelmad qura ayaa iga hadhay oo maalan haddaan jaaa keligeed ku hadlo jaaa keligeed haddaan ku hadlo kalaam maaha hadda lafdi way tahay oo cod iyo xuruuf way leedahay laakiin maxaa ka maqan murakabnimadii labadii kelmadood baan meesha oolin waa inuu laba kelmadoodoo isku keenan yihiin almurakab shardiga saddexaad culima almufiid almufiid waxaa loo yaqaanaa soomaaliga markaan ku soo dhowaynayno waxa marka aad ku hadasho aan heel lagaa daba odhanayn marka aad ku hadasho waxa aan heel lagaa daba odhanayn baa mufiid aynu odhanaynaa maalan haddaan idhaahdo hadday cadceeddu soo baxdo ma kalaanbaa hadday cadceeddu soo baxdo indalacat shamsu baan idhi indalacat ishamsu horta ereyga in dalacati hi lafdi saw ma oo cod iyo xuruuf ma wato murakabna saw maaha in dalacati shamsu markaan idhaa oo saddex kelmadood buuba ka kooban yahay inta iyo dalacada iyo ashamsu buu ka koobay saddex kelmadood buu ka kooban yahay in dalacati shamsu laakiin mufiid maaha oo hee in dalacati shamsu haddaan idhaa cadceeddu hadday soo baxdo maxaa lay odhanayaa heebaa lay odhanayaa waa inaan war ku daraa markaa dee warka aan heel layga daba keenaynin ayaa la odhanayaa waa mufiid sida dalacati shamsi oo kale cadceeddii baa soo baxday shardiga afraad culimo waa alwadcu alcarabi kelmaddani waa inay tahay miday carabi dejisay waxa inaga baxay haddii carabi ayna dejinina soomaalidu ay dejiso ama faransiisku uu dejiyo ama ingiriisku uu dejiyo ama cidda aan carabta ahayn hadday ereygan dejiso ama hadalkan ay dejiso kalaam la odhan maayo oo maxaa diiday dee wadcu carabiya muna ahayn alwadcu lcarabi ma aha culima ila socda ereygaa wadciga ah laba qodob baa la isku qabtay qole waxay yidhaahdeen waa alqastu waa in loo qasto qoladaasi waxay iska saarayaan ninka hurda hadduu riyoodo uu jaaa muxamadun ku riyoodo kalaam noqon maayo jaaa muxamaduntaasi maxaa sababay oo kalaam ayna u ahayn jaaa muxamedun markuu leeyahay dee qasad buuna lahayn ninka waalani hadduu hadlo oo hadal dhammaystiran ku hadlo kalaam noqon maayaysna oo sababtu waxa weeye ninka waalanina qasad ma leh waxaa la yidhaha carabtii hore markay doonayso qofku inuu waalan yahay in kale maxaa tidhi bay odhan jireen maxaa tidhi haddaad doonaysa ninku inuu waalan yahay markuu hadlo maxaa tidhi un baa la yidhaahdaa hadduu caadi waalan yahay kuma soo celin kara hadalkiisii hore haddii laakiin ilay waalidu waa noocye e uu nooc ka mid ay hayso dee aqwaalidii khatarta ahayd ayna ahayn hadalkiisii uu ku soo celinayaa waxaynu uga jeednaa markaa ka waalani qasad male ka hurdaano qasad male leh ilmaha yaree sabiga ee hayru mumayiskiihina qasad male saddexdooduba hadalka ay ku hadlaan hadaba kalaam la odhan maayo culima kalaamka haddaba shuruuddiisii ila eega afar baynoo shardinay waa inuu yahay lafdi marka koobaad waa inuu yahay murakab marka labaad waa inuu yahay mufiid marka saddexaad waa inuu yahay bilwadci marka afraad kalaam waxa noqonaya wixii afartaa laga wada helo culima cashirka haddaba ila socda tusaalaan bixini kalaamahe jalasa muxamadun waa kalaam jalasa muxamadun maxamed baa fadhiistay waa kalaam maxaan ku gartay inay kalaam tahay miisaan baa layna siiyey aynu ku qiyaasayno tacriifka se uma arkaysa tacriifka waxaad ogaatiin tacriifku inuu miisaan muhiima yahay tacriifka aynu saarno jalasa muxamadun inay kalaam tahay horta lafdi ma tahay afartii shardi aan ka baadhne lafdi ma tahay marka koobaad ha waa lafdi jalasa muxamadun codna way leedahay xuruufna way leedahay murakab ma tahay shardigii labaad jawaabtu waa nacam murakab way tahay oo hee waa laba kelmadood waa jalase iyo iyo muxamed laysku geeyey mufiid ma tahay marka saddexaad waa shardigii saddexaad ee mufiid ma tahay jawaabtu waa nacam mufiidna way tahay oo maxay faa'iidaynaysaa inuu maxamed fadhiistay bay faa'iidaynaysaa bilwadci miyay tahay bilwadci waa alwadcu alcarabi baa la yidhaahdaa bilwadci waa wadcu lcarabi wadcina way tahay oo wadcigu waa maxay waa waxay carabi dejisay oo af carabiya ama qasada ah. kaa tidhaahdaba waa laga helayaa jelasa muxamed haddaba waa kalaam culimo su-aalan idin weydiiyo intaanan halkaa dhaafin keligeed ma kalaambaa maxaa diiday kalaamu noqon weyday murakab ma aha alkalaamu makalaanbaa haddaba alkalaamu makalaanbaa su-aasha haddaan idin weydiin lahaa markaan cashirka bilaabaynay oon idin odhan lahaa alkalaamu makalaanbaa dee waaba kalaame waa kalaan baad i odhan lahayde maxaad u jeedaabaad waad ila yaabi lahayd hadda maxaa inoo wada muuqata alkalaamu hee kalaam maaha alkalaamu kalaam maaha oo sabab ereygan alkalaamu ihi lafdi wuu yahoo cod iyo xuruuf wuu wataa laakiin maxaa ka dhiman alkalaamu maxaa ka dhiman murakabkii iyo mufiidkii ayaa ka dhiman oo dee laba kelmadood oo laysku geeyey ma aha kalaamkuna afar shardi buu leeyahy waa inuu lafdi yahay waa inuu murakab yahay waa inuu mufiid yahay waa inuu bilwadci yahay haddaba culimo qaacido muhiiman halkaa kaga baxnay shantii qodob ee cashirkeennu uu ka koobnaa qodob ka mida ayaynu hadda halkaa kaga baxnay shan qodob buu cashirkeennu ka warbixinayabaynu nidhi qodobka koobaad waa maxay waa tacriifka kalaamka maa huwa alkalaam su-aasha ah wararta kalaam maxaa la yidhaahdaa su-aasha ah, ayaynu ka baxnay haddaba culimo qaacidadaasi weligaa kugu soo noqon mayso qur'aanka oo dhanna waynu dhamaynay wixii kalaan ku jiray intaa yar baan ku dhamaynay adigu sidaad uga shaqaysa ayay ku xidhan tahay bal faatixada ila eega inta kalaam ku jirta aan eege faatixada ila eega inta kalaam ku jirta aan eege bisinka waan iskaga tegayaa afar kalaam oo quraa ku jira afar kalaam oo quraa ku jira faatixada kalaamka waxaa la yidhaahdaa jumlooyinka iswata ee macno qura faa'iidaynaya afartan shardi laga helay hadalka idin ee lafdiga ah ee murakabka ah ee mufiidka ah ee bilwadciga ah ayaa horta kalaam la odhanaya faatixada afar kalaam baa ku jira bal ila eega afartaa kalaam ilaahay mahad baa u sugnaatay baa layidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaah markaan idhaa rabbi alcaalamiin waxay tilmaamaysaa allah bay tilmaamaysaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbialcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooga ahaa ee barbaarinayey waxaad ogaanaysaa ilaahay awooddiisu intay leegtahay rabbialcaalamiin markaad tidhaahdo caalamiinta oo dhan isagaa barbaariyahooga oo koriya isagaa dhaqaaleeya isagaa ilaaliya isagaa xanaaneeya isagaa umuurtooda oo dhan la socda waa rabbi alcaalamiin allaha alraxmaani naxariista waaweyn naxariista allaha alraxiimi naxariista joogtada a naxariista allaha maaliki yowmiddiin qiyaamada isaguni maaliga ah ee dadka u garqaadi doona ee dadka kala xisaabinaya iyo makhluuqa kala xisaabinaya maaliki yowmiddiin maxkamadii ilaahay baynu tagnay maaliki yowmiddiin markii hore qayb baynu kula hadlaynay alxamdu lilah alxamdu laka maynaan lahay ilaahu mahad baa kuu sugnaatay maynaan lahay alxamdu lilah ilaahay mahad buu leeyahay allihii rabi alcaalamiin allihii alraxmaan allihii alraxiim maaliki yowmi ddiin allah ummadda u garqaadi doonaa maxkamadiisa la hortegayo armaynaan ilaahay ishortaagin dee hadda sidii qaybka ahayd yaynaan ula hadlin aan la khiaabno iyaahu nacbudu bay ahayd in la yidha iyaahu iyaahu nacbudu bay ahayd laakiin kol haddaan maxkamadda taagannahay ilahay toosula hadal markaad ilaahay ammaanaysay waxaad moodaysaa marba marbaad uga sii dhowaanaysay ilaayood ilaahay ishortaagto ilaahu adun baan ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adigun baanu kaalmo ku weydiisanaynaa iyaaka nacbudu intada inta ka horaysa oo dhani waa kalaam waxay ka warbixinaysaa mahadda ilaahay iyo ilaahay tilmaamihiisa waa hal kalaama alxamdu ka bilow ilaa maaliki yowmiddiin waa hal kalaama kalaam qura ayaa ku jira shalay waxaan idiin soo tilmaamay kalaam aan marfuuc lahayn ma jiro baan idinku idhi eeg haddaad tidhaan rabbialcaalamiin waa tilmaam baan kudh tilmaantu waxay la socotaa ka la tilmaamayo unoo allah ah alraxmaan waa tilmaan oo ilaahay baa lasii tilmaamaya alraxiim waa tilmaan maaliki yowmiddiinna waa tilmaan hal kalaama weeyaan intaasi kalaamka labaad culima waxa weeye iyaaka nacbudu ilaahu adigun baanu ku caabudaynaa waa kalaamkii labaad iyaaka nacbudu kalaamka saddexaad waxa weeye wa iyaaka nastaciin ilaahayow adiga un baanu kaalmo ku weydiisanaynaa waa kalaamkii saddexaad kalaamka afraad waxa weey ihdinaa ka bilow inta ka dambaysa oo dhan waa hal kalaama ilayn ihdinaa na hanuuni asiraada jidka nagu hanuuni weeye jidkaa unbaa la tilmaamayaa inta dambe o dhan jidkaunbay tilmaamaysaa jidkee weeye siraad aladiina ancamta eh, siraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayhim ee dee gayri almaqduubi calayhim wala daaliin waa jidkan unbaa la tilmaamaya kuwii loo cadhooday jidkooga aan ahayn kuwii eh, sidaynu ognahay baadida ahaa jidkooga aan ahayn ilaahu jidkaa nagu hanuuni ihdinaa inta ka dambaysoo dhanina waa hal kalaam weeyaan faatixadii mise kalaam baa cilmi inoogu jira afar kalaam ayaa inoogu jira waxaynu ogaanaynaa qaacidadan waxaad fahmi kartaayo qura kolba inta aad ka shaqaysaa intay la eg tahay sidaa darteed shan suuradood baan isku diraynaa inta kalaam ku jirta inaad ka shaqaysiin shan suuradood ayaa inta kalaam ku jirta aad ka shaqaynaysiin ka bilow birabinaas qul acuudu birabbi nnaas iyo qul acuudu birabbi lfalaq iyo ikhlaaska iyo tabbat iyo idaa ja shantaas suuradood waxa kalaam ku jira ardayey ka soo shaqeeya guruub guruub ayaa kollay aynu isku kala jebin doonaayo maanta waa cashirkeennii koobaad guruub guruub baynu isku kala jebini guruubkiiba hal nin ayaa laga weydiinayaa guruubka liistoogaan heli halkii guruubba hal nin baanu kicinaynaa guruubkii isku xidhanba labaatankii ama shan iyo labaatankii arday hal qof baa uga shaqaynaya oo odhanaya waanan soo qorno waatane naga sax guruub guruub baa la iskula qorayaa afkana waanu kaga shaqaynaynaa kolka insha allahu tacaala shantaa suuradood waxa kalaam ku jira ayaynu doonaynaa miisaanka aan saaraynaana waa afartaa qodob afartaa shardi inuu lafdi noqdo inuu murakab noqdo inuu mufiid yahay inuu bilwadci yahay afartaa waa in laga wada helaa culimo waxaynu tilmaannay cashirkeennu shan qodob inuu ahaa qodobkii koowaad baa inaga baxay oo tacriifka kalaamka ah qodobka labaad waa qaybaha kalaamku uu qaybsamayo alkalaamu kalaamku huwa lafdu lafdi weeyi lafdiga almurakabu murakabka ah ee laysku geeyey almufiidu ee mufiidkaah ee macna faa'iidaynaya bilwadci ee wadci carabiya ku sugan welibana wadci ama qasad ku sugan ama dejin carbeed ku sugan bilwadci wadci carabiya ku sugan wa aqsaamuhu kalaamka qaybihiisu alaaatun saddex weeyi kalaamkii saddex buu u qaybsamayaa ismun ismi weeyi wa ficlun iyo ficil wa xarfun iyo xaraf jaaa yimid limacnan liajli macnan macno dartoodu yimid mas'alada labaad ee cashirkeennu ku saabsan yahay waa qaybaha kalaamka aqsaamu lkalaam baynu ka hadlaynaa culimo sheekheenna ajruumigu wuxuu qaatay wa aqsaamuhu alaaatun kalaamku saddex buu u qaybsamaa waa ismunka koowaad oo ismi noqon waa ficlunka labaad oo ficil buu noqon waa xarfunka saddexaad oo xaraf buu noqon xarafka oo jaaa ay wudica loo dejiyey limacnan macno loo dejiyey xaraf macno loo dejiyey ama macno u yimid kalaamkii culima saddex bay noo qaybina halkaa ardayay markaynu marayno warbaa inagu soo kordhay halkaa marka aan marayno warka inagu soo kordhay waxa weeyi kitaabkeennan ajruumiga ah iyo camriidigiibaa isdiiday kitaabkan kitaabka ka sarreeya camriidigu wuxuu yidhi war saddexdan ismigi iyo ficilki iyo xarafka kalaamku uma qaybsame e kelmaddaa u qaybsanta kelmadda ajruumiguna wuxuu yidhi kalaamkaa u qaybsama labadaa sheekh gartooda miyaynu gallaamisa waynu iska dhaafnaa labada bal haddee qola waxay idhaahdeen qaybtan aynu qaybinnay ee ismiga iyo ficilka iyo xarafka soo saddex qaybood ma aha saddexdaa qaybood ajruumigu kalaamkaa u qaybsamay buu oo kalaamkaa ismi iyo ficil iyo xaraf maleh wuxuu ina leeyahay camriidiga oo kitaabkan kitaabka ka sarreeye ihina war kalaamka uma qaybsamee kelmaddaa u qaybsantaa talowyaynu raacnaa mise waxaynu nidhaahnaa duul culima qasday baynu nahay sidii odaygii laga sheegayay maxaad u malaynayseen culimo bal hadda ila socda haddaan mas'alada fahma isnidhaa gartaa culimmada inaynu galno innagoo warkeennu welibana cadaaladu ku salaysan yahay ayaa lagama maarmaana adigoo nin jeclaysi una kugu jirin gartaa ila gal bal ila dhegaysa hadda cidda qaadata waxaa jira culimo waxaa laysku hayaa kalaamka u qaybsama ismi iyo ficil iyo xaraf iyo maya ee kelmaddaa u qaybsanta ismi iyo ficil iyo xaraf mas'aladani waa qayb mas'aladani waayo waa qayb qaybtana ragga xisaabta loo daayaa raggii xisaabta culimadaas soo kala saaraan markaa ah. culimadii raggii xisaabta ee xisaabta yaqaanay gartaa ha qaadaanoo culimada soo kala saaraan inay kelmaddu qaybsami iyo inuu kalaamku qaybsami bal ila eega raggii xisaabtu waxay yidhaahdeen xisaabta sida la og yahay waxaa laysku qabtay horta xisaabtu maxay halkay ka bilaabataa erayga xisaab ugu yari waa maxay ma ziirooba mise waa waaxid ragga qaarkood waxay odhan jireen berigii qaaciidadu ayna sugnaanin labaa ugu yar labaa ugu yar waa laga yimid oo waxa la yidhi war laba waa layskala tegaya halbaa xisaaba waa laga sii tegayo waxa la yidhi war ziro baa laga bilaabayaaye iska ilaawa waxay ku tacriifiyeen xisaabta ma laha xaashiyatan culya wa sufla wa yakuun nisfa majmuucihima marka la doonayo in xisaab la tacriifiyo waa waxa laba tiro leh eeg waxaa tira xisaabanu u naqaanaa bay yidhaahdeen ereyga laba xisaabood leh mid ka sarreeya iyo mid ka hoosaysa labadaasoo laysku geeyana niskooda labadaasoo laysku geeyana niskooda hadda iminka laba soo qaado ereyga labaa soo qaado laba hadday haddaad istiraama xisaaba ee qaaciidadan aan ku miisaamaynaa laba maxaa ka sarreeya saddex laba maxaa ka hooseeya hal eeg labada ka ka sarreeye saddexda ah iyo ka ka hooseeye halkaa ay isku geeyo waa inay nus u noqoto imisay noqotay saddex iyo hal la isku geeyey laba maxay u tahay markaa nus bay u tahay haddaad afar soo qaadato afar haddaad soo qaadato waxaad odhanaysaa afar maxaa ka sarreeya maxaana ka hooseeya labadaa iskugu kaygee shardi afar waa inay nus noqotaa marka aan doonayno dee xisaabta qaaciidadeeda inaynu helno eeg afar maxaa ka sarreeya shan baa ka sarreeya maxaa afar ka hooseeya saddex baa ka hooseeya shan iyo saddex iskugu kaygee sideed afar maxay u tahay nus bay u tahay qoladii xisaabta halkaasay la mareen waxay dhahen horta anagu xisaab intaasaanu u naqaanaa arkaan ahaanna saddex rugni baa jira arkaan ahaan arkaanta xisaabtu waa saddex waxaa la yidhahdaa waa maqsim iyo qismi iyo qasiim maqsimku waa la qaybiye waa ka la qaybinayo qismiguna waa intuu u qaybsamayo marka maqsimka loo eego qasiimkuna waa intuu u qaybsamayo marka kalamidka ee lawalaalka a ah loo eego hadaba culimo mas'aladan ku dheeraan mayna culimada waynu ugu yargar qaadaynaaye ila soco oo waxaa la yidhi xisaabta gebigeedu qaybta gebigeedu waa laba dariiqood inay tahay min taqsiimi lkuliyi ila juiyaatihi taqsiimu lkuliyi ilaa jusiyaatihi iyo inay tahay min taqsiimi lkulli ilaa ajzaa'ihi xisaabtu waa labadaa dariiqoo qura labada dariiq maxaynu ka dhignay inay tahay min taqsiimi alkuliyi ilaa juziyaatihi iyo inay tahay min taqsiimi alkulli ilaa ajzaa'ihi bal qora waxbaan calaamadinaynaae qora taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi iyo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi labadaa unbay xisaabtu noqotaa taqsiimu lkuliyi ila juziyaatihi iyo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi waa kulliyin oo jus-iyaad loo qaybinayo iyo kullin oo ajsaa loo qaybinayo hadaba culima ila eega sow maynaan odhan qaybtu gebi ahaan waa labadaa mid ahaanun wixii qayb saddexaada ee soo baxaa khalad weeyaane ogaada qayb saddexaad wixii soo baxaa khalad weeyaane ogaada labadaa daruun bay xisaabta qaybtu kala gashaa waxaynu lin inay tahay min taqsiimi lkuliyi ilaa juziyaatihi iyo taqsiim lkulli ilaa ajzaa'ihi bal shayga markaan qaybiyo qayb qayb ka dhigo haddii shaygii aan la helaynin qaybaha oo dhan oo la wada helo mooyaane waxaa la yidhaahdaa waa min taqsiimi lkulli ilaa ajzaa'ihi maxaanku idhi dad baan maalan dad baan qaybiyey hadda dad baan qaybiyey maqsimku waa dad rag iyo dumar baan u qaybiyey haddii rag iyo dumar raggu keligood haddayna dad noqon karaynin dumarkuna keligood ayna dad noqon karayn labadaasoo laysku keenay in dad la helayo ka la qaybiyo haddii la helayo aqsaamta marka la wada helo uun waxaa la yidhaha taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi waxaana way maalan cawda oo kale bal cawda inoo qaybiya cawda cawdu maxay ka kooban tahay ereyga cawda la yidhaha maxay ka kooban tahay cawdu waxay ka kooban tahay marka cawda aynu rabno xasiil duntan yaree maad aragtay wax lagu talo duntan yar ee wax lagu talo waa qodobka koobaad cawl markaan ka sheekaynayno waa duntan yar ee wax lagu talo iyo caaggan yaree dhex mara mayla socotiin hadda culimo cawdu waa labadaa qodob duntu keligeed caw miyay noqon dun yaroo halkaa iska maraysa haddaan intaan cawda furfurno oon dun soo qaato duntu waa caw miyaan odhan caagga yaree dheer haddaan soo qaatana waa caw miyaan odhan cawda goormaa la helayaa magacan caw a ah goormaa la helayaa intii uu u qaybsamay marka la wada helee laysku keeno ee duntii la soo qaado ee caagii la soo qaado ee samayntii la sameeyo unbaa cawla helaya kaa waxaa la yidhaha taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi haddaba kalaamku markuu qaybiyey sheekha waxaa la ogaaday inuuna ahayn taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi waayo waxa ka dhalanaya saddexdii shay oo la wada helo unbaa kalaam la helaya saddexda shay waa maxay in ismi la helo ficil la helo xaraf la helo laakiin waxaa la ogaaday haddii ficil iyo ismi la helo in kalaam la helay jaaa caliyun saw kalaam ma aha maxaa ka maqan meeshaa xarafkiibaa ka maqan kalaamkiina waa lahay aqsaamtii aynu u qaybinay kalaamka kii qaybi maqan tahay ayaa kalaamkii la helay waxa la ogaaday inuuna noqon karaynin taqsiimu lkulli ilaa ajzaaihi oo taqsiimu lkulli ilaa ajzaaihi qaybaha hadduu midi maqan yahay la qaybiyaha lama heli karo waad ila socotaa inuuna taqsiimu kulli ilaa ajzaaihi ahayn taqsiimu lkuliyi ilaa jusiyaatihina waxa weeyi qayb kastaaba keligeed markay noqonayso kii la qaybiyey waa sida dadka oo kale dad baan qaybinay rag iyo dumar baynu u qaybinay raggu keligood waa maxay raggu keligood haddaan soo qaadanno waa maxay raggu keligood mayna dad ahayn dumarkuna keligood mayna dad ahayn haddii eeg qayb markaad hesho kii la qaybinayay aad helayso waxaa la yidhaha taqsiimu lkuliyi ilaa jusiyaatihi sheekha bal aan eegna kalaamka markuu qaybiyey inay qaybta noqoto haddii taqsiimulkuliyi ilaa juziyaati aynu ka dhigno waxa ka dhalan xarafku keligii waa kalaam inaan nidhaa ficilkuna keligii waa kalaam inaan nidhaa ismiguna keligii waa kalaam inaan nidhaa arma saxba xarafkuad keligeed ma kalaamba ismigu keligii ma ba maxaa haddaba inoo soo baxay war qaybta marka la yidhaah nimanka xisaabta ku takhasusay waxay caddeeyeen inay qaybtu labadaa dariiqo qudha tahay qayb saddexaad ma jirto ba kalaamka markuu qaybiyey uu ismiya ficil iyo xaraf u qaybiyey labadii qayboodba khalad buu ku yahay labadii qayboodba muxuu ku yahay khalad buu ku yahay waayo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi waxay noqonaysaa saddexda qaybood oo la wada heluunbaa kalaam la helayaa weeyi taqsiimulkuliyi ilaa jusiyaatihina waxay noqonaysaa qayb kastaaba keligeed bay kalaam noqonaysaa weeyi labada qayboodba waa khalad bal haddaba kelmadda ma qaybina oo bal ma eegnaa kelmadda haddaynu kelmadda qaybinno oon u qaybinno ismi iyo ficil iyo xaraf aynu kelmadda u qaybinno waxaa halkaa ka soo boodaya se ka dhalanaya in ismigu keligii uu kala uu kelmad noqdo ficilkuna keligii uu kelmad noqdo xarafkuna keligii uu kelmad noqdo waana sidii saxda ahaydee la yaqaanay waana taqsiimulkuliyi taqsiimulkuliyi ilaa juziyaati garta ayaa yeeshay ma camriidigaa yeeshay mise ajruumiga camridigaa yeeshay ajrumiga sheekheenna mas'aladan waxaynu leenahay sheekhu mas'aladan sawaabkii wuu ka yar leexday bal hadday leeg wa aqsaamuhudan hadani waxay u noqonaysaa kalaamka wa aqsaamuhu hada ku jirtaa kalaamkay u noqonaysaa hadaba kalaamku qaybahan ma lehe kelmaddaa leh kelmaduna waa erey ereyga jaaa iyo muxamed iyo qad iyo kuwaasaa qaybahan iska lahaa sax ahaan marka la doonayo wa aqsaamuhu kalaamka qaybihiisu alaaatun saddex weeye ismun ismi weeyaanka koobaad wa ficlun ficil weeyaanka labaad wa xarfun xaraf weeyaanka saddexaad xarafka oo jaa'a yimid ama loo dejiyey limacnan macno loo dejiyey ama macno u yimid qodobkii labaadna culima waan ka baxnaya casharkeenna maxaynu qaadanay inuu kalaamku imise u qaybsamo ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaas oo saxdana kelmaddaa qaybta lehe kalaamku ma laha baynu nidhi mayla socotiin qaybta yaa iska ma kalaamka mise kelmadda kelmadda ayaa iska kalaamku ma leh baynu nidhi haddaba waxaan ogaanaynaa culimo ismiga keligii shan xukun baa ku tacalluqa shan dhinac waa inaad ismiga ka barataa ficilkana keligii shan xukun baa ku tacalluqa shan dhinac waa inaad ka barataa xarafkana keligii shan xukun baa ku tacalluqa shan dhinac waa inaad ka barataa imisa ayaa kolkaa imisa halkaa ka soo boodaya shan iyo toban qaybood eeg ismigii shan baa ayaa ku tacalluqaya ficilkiina shan baa ku tacalluqaya xarafkiina shan baa ku tacalluqaya ismiga shanta ku tacalluqaa waxa weeyi ismiga waa inaad tacriifkiisa ogaato horta ismi maxaa la yidhaah baro ismiga tacriifkiisa waa qodobka koobaad laba waa inaad haddana eegto ismiga ishtiqaaqiisa war ismiga halkee laga soo ishtiqaaqday oo kelmadda yaa asal u ahaa ilayn abtirkii kelmadahaynu baranaynaa kelmadani xaggay ka timid waa qodobka labaad ishtiqaaqiisa mas'alada saddexaad ismiga aqsaamtiisu waa maxay kam aqsaamu lismi waa inaad tidhaahdo wararta ismigu mise u qaybsamaa waa masalada saddexaad mas'alada afraad waa xukmu lismi xukunka horta ismigu ma mucrabaa mise waa mabni xukunka ismigu uu leeyahy waa maxay waa masalada afraad mas'alada shanaad waa calaamada ismiga sheekheenu shantaa xukun ee ismiga ku tacalluqa mid qura ayuu soo qaatay oo waa kee warkuu soo qaatay culima waa calaamada oo quruu soo qaatay calaamada ismigu calaamaduu leeyahay kuwa kale lagaga garto calaamada oo qura ayuu soo qaatay ismiga ficilkana shantaa shantoodiibaa ku xidhan oo calaamada unbuu soo qaadanaya xarafkana shantaa shantoodiibaa ku xidhan oo isna calaamada unbuu soo qaadanaya falismu ismigii yucrafu waxaa lagu garan bilkhafdi khafdaa lagu garan oo ismiga calaamadiisu waa khafdo khafdaha waxaa ugu dhodhow hoosdhig inaynu nidhaa hoosdhig horta ma aha ereyga ah, hoos dhig lama yidhaa khafduhu waa saddex qodob saddex qodob baa khafdo la isku yidhaahdaa dhiga qayb fadxada ka mida iyo qayb ya-da ka mida saddexdaasaa khafdo la isku yidhaahdaa khafdu waa maxay baan idin idhi waa hoos dhig kasraha iyo fatxaha qayb ka mida iyo ya-da qayb ka mida saddexda eeg kasradu dhammaan ma aha kasraha qayb ka mida fatxaha qayb ka mida ya-da qayb ka mida baabulixraab baan ku baran doonaa baaban inaga fogayn ayaynu ku baran doonaa ereygan khafdaa kuufiyiinta isticmaala basriyiintuna jer bay isticmaalaan jer kuufigu khafduu isticmaalaa basriguna jer buu isticmaalaa haddaad jer iyo khafda maqasho waa isku miduun hadda af soomaaliga soomaaligaina waxaynu nidhaahnaa waan wacay iyo waan u yeedhay maxay kala yihiin heel baan wacay iyo hebel baan u yeedhay wicidda iyo u yeedhiddu soo isku miduun ma aha waa isku miduun laakiin dee laba magaalaa kala isticmaala jar iyo khafdo waa isku macno uun oo waa saddexdaa qodob baa looga jeedaa qayb fadxaha ka mida qayb kasraha ka mida qayb ya-da ka mida saddexdaasaa khafdo la ama jar loo yaqaanaa falismu ismigii yucrafu waxaa lagu garanayaa oo calaamad iyo astaan u ah bilkhafdi khafdo ereygan alkhafdi ah xarafka ugu dambeeya ayaa laga helaa khafdahe eh ereygan alkhafdi ah xarafkiisa ugu dambeeya waa maxay alkhafdi xarafka ugu dambeeya waa maxay saw daadka maaha xarafka ugu dambeeya daadka xarakaduu sito eega haddaba saw hoos dhig ma sito waxaad ogaataa alkhafdi hadda waa ismi alkhafdi waa ismi waa la hubaa inay ismi tahay haddii daliilka sheeg lagu yidhaa waxaad odhanaysaa hoos dhiga yareen bilkhafdi khafdahaasaan ku gartay waa kow wa tanwiini tanwiintana waa lagu garanayaa tanwiintu toban qaybood bay u qaybsantaa af carabiga afar qaybood oo tanwiinta ka mida ayaa lagu gartaa calaamadaha ismiga afar qaybood oo tanwiinta ka mida ayaa calaamadaha ismi u ah oo calaamadaha ismiga lagu gartaa ama ismiga calaamadu ah tanwiinta afarteeda qaybood tanwiintu horta waa maxay sideedaba tanwiin marka laga warramayo soomaalidu waxay moodaan tanwiinta laba godaal iyo laba kordhig iyo laba hoos dhig bay moodaan tanwiin tanwiintu laba godaal iyo laba kordhig iyo laba hoos dhig maaha tanwiinta marka laga hadlayo a tanwiin marka la sheegayo waa nuun reeban oon la qorin bal koobnideeda eeg tanwiintu waa maxay baan ku idhi waa nuun reebanoo qoraalka ka maqan bal hadda muxamedun qor muxamedun daalka maxaa ku samayn muxamedun yaa laba damaad siin sow maaha laba damo ma labadaa damaa tanwiintu muxamedun bal soomaali ku qor muxamedun sidaa aan ugu dhawaaqay soomaali ugu qor soomaaliga xarafka u dambeeya muxuu noqonayaa shiibanaha ugu dambeeya muxuu noqonayaa muxamedun haddaad soomaali ka dhigto yaa nabuu noqonayaa sow maaha muxuu noqonayaa nooc caadiya buu noqonaya haddaba tanwiintu inay nuun tahay ilayn luqadu way isfasiraane waa kaa soomaaliguba nuunka qoraya ama nacda qoraya nuunka ayaa marna la qoraa marna la cadfaa tanwiintu ma aha laba kordhow iyo laba hoos dhig iyo laba godaal waa nuun reeban oo la cadfay oo meesha ka maqan new labagodaalku muxuu yahay haddaba talow labagodaalkani macallimiin badan ay noogu sharxaan in tanwiin la yidhaah ama laba kordhowgan ama laba hoos hoosdhigani waa maxay muxamedun markaan idhaa labagodaalka daalka ka muuqda ma daalku miyuuna sidiisa dame u baahnayn labadan dameed arkayso midi waa damihii daalka daalka iskale ka labaad baynu u baahannahay wuxuu yahay inaan ogaano sow aha waa calaamad iyo astaan inuu meesha nuun ka maqan yahay lagugu tusayo waa calaamad iyo astaan inuu meesha nuun ka maqan yahay lagugu tusayo raxmatan markaynu nidhaa raxmatan raxmatan ta'daasow nuun kama dambeeyo dhawaaqeenna nuunkaas xadfan baa tanwiin la yidhaahdaa nuunka xadfan ayaa tanwiin la yidhaha raxmatan markaan leeyahay labadan kordhog ee ta'da saaran midi waa fadxihii ta'du ay iska lahayd midi waa fadxihii ta'da midka kalena waa calaamada nuunka meesha ka maqan ku tusaysa haddaan raxmatin idhaa ama caliyin aan idhaa caliyin eeg nuunka maqan baa tanwiin la yidhaahdaa labadan kasre ee ya-da saaran midi waa kasrihii caadiga ahaayee ya-du ay lahayd midina waa kasro calaamad ku tusaysa nuunka meesha ka maqan tanwiintu haddaba culima ogaada inay calaamaadka ismiga tahay ama ismi ay calaamad u noqonayso waxaynu qaadanay wa tanwiin waa calaamada labaad ee ismiga lagu garanayo wa dukuulilalifi walaam alif iyo laamku hadduu kelmadda galo gelidda alifka iyo laamku ay gelayaanna waa calaamad saddexaad oo ismiga lagu yaqaano alba haddaad ereyga ku aragto inuu ismi yahay ogow arrajul baan ku idhi ma ismibaa mise waa ficil mise waa caraf maxaad odhan arrajul arrajul waa ismi daliilka ii sheeg baan ka odhanayaa ilan wax la taaban karo waa inaad ii sheegtaaye arrajul inuu ismi yahay daliilka ii sheeg baan ka waa maxay asha ku jirta weeyi alixsaan waa maxay baan ku odhanaya alixsaan waa ismi inuu ismi yahay daliilka ii sheeg baan ku odhanaya waa asha ku jirta waxaad celi ma ogaatiin waxaan weligood meel iskugu imanin tanwiinta iyo asha tanwiin iyo al meel iskuguma yimaadiin eray al wata haddaad aragto tanwiin waa in laga ilaaliyaa eray tanwiin sita haddaad aragtana al waa in laga ilaaliyaa laakiin marka asha aad ka daysaa tanwiinii ama markaa tanwiinta ka daysaad al ku dari laakiin labadaa ha isku raacinin waa dabiyo biyo calaamadda afraad culimo ee ismiga lagu garanayo wa xuruufil khafdi wa xuruufil jarri haddaan idhaa ka warrama miyaa khaldamay wa xuruufil khafdi halkaan ka leenahay haddaan wa xuruufil jarri ka idhaahdo ma khalad baa waa sax ayaa iyaguna jira xuruuf baa jira wax lagu khafdinayo oo ereyga lagu khafdinayo xuruuftaasi waa koob iyo labaatan xaraf koob iyo labaatan xaraf ayaa loo yaqaanaa xuruufu uljar ama loo yaqaanaa xuruufulkhafdo koob iyo labaatankaas min baa u horaysa keligeed baa koob iyo labaatan macno leh halkan ku sharxi mayna laakiin wahiya min weeye ereyga min ah haddaad aragto min waxay ku jirto inuu ismi yahay uunbaad ogaanaysaa hadda wa minka wa min nuuxin ilaahay markuu yidhi wa minka wa minka kaafkaasi ma ismibaa mise waa ficil mise waa caraf wa minka kaafka ku jiraa waa ismi kaafka wa minka ku jiraa daliilka aynu ku garanayno wa minka kaafkaasi inuu ismi yahay waa maxay mintan ka horraysa weeyi haddaba markaan idhaahdo acuudu billaahi min ashayaan ereyga min ashaydaaniya saw ismi maaha ashayaan waa maxay waa ismi saddex daliil baynu u haynaa oo isminimada sheegaya min ashaytaani hadda saddex daliil baynu u haynaa ma ila socotiin mintu saw hal daliil ma ahoo xaraf jaar maaha marka koobaad al ma ku jirtaa ashaytaani ashuna miyayna daliil labaad ahayn aynu soo dhigannay ashaytaani khafta ma ku jiraa ma hoos dhigan yahay hoos dhigay xarakada xarafka ugu dambeeya ee kasrada ah saddex daliil baynu min ashaytaani u haynaa inay ismi tahay hal daliil baaba inagu fillaa maxaa inagu fillaa baynu hal daliil baa inagu filaa laakiin nasiibka saddex baynu u helay min wa ilaa ilaadu haddaad aragto erey ay ku jirto ismi unbu isna noqonayaa daliilkuna ilaadanay noqoni minta waxaa lagu macneeyaa meesha laga imanayo halkan hadda aqoonta ka bilaabaysa min baa la geliyaa halka ad socodka ka soo bilaabaysa min baa la geliyaa halka ad wax ka iibsanaysa min baa la geliyaa eega damayla socotaa minta meesha laga imanayo ingiriisiga waa farom oo kale weeyaan waxaad odhanaysaa dahabtu min almacami hudheelkaan ka soo baxay ama hudheelkaan ka imi dahabtu min almacami ama dahabtu min asuuqi suuqaan ka imi ilaaduna min bay ka soo horjeedaayo waa halka la tegayo halka loo socdo ayaa ilaa lagu daraa waxaad odhanaysaa markaa ilaada maxay waxaad odhanaysaa sirtu ila lmasjidi ila lmasjidi masaajidka ayaan u socday ama u lugeeyey hadda ilalmasjididaa saddex daliil baan u haynaa oo isminimo sheegaya maydiin idiin saddexda daliil sirtu ila almasjid ila almasjid masjidka saddex daliil baynu u haynaa oo inuu ismi yahay sheegaya waa maxay saddexda daliil culimo ilaa waa marka koobaad albaa gashay oo masaajidku albu wataay oo calaamada labaad khafdaa ku jiro xarakada yaree hoos dhigan ah saddex calaamo oo mid qurihi inagu filaa oo isminimada mid kastiba sheegaya ficilka iyo xarafka waa ka mamnuucada calaamooyinka iyo la soco wa an ereyga canihi wax kala cararaya ayuu sheegaa can waa wax kala cararaya ama kala baxsanaya can waa maxay baynu nidhi waa wax kala baxsanaya ama kala cararaya almujaawaza baa la idhaha ama wax isgudbaya waxaad odhanaysaa ramaytu sahma can ilqawsi ramaytu sahma leebka iyo fallaadha waxaan ka ganay ama aan ka tuuray can ilqawsi qaansadii baan ka tuuray ramaytu sahma can ilqawsi markaynu nidhaa ramaytu sahma can ilqaws markaynu nidhaahno ereygaa can ilqaws cantaasi waa xaraf xarfulkhafda'a ah ama xarfuljar'a ah. ereyga ka dambeeya ismi umu noqon karaa wax kale ma noqonayo haddaba canilqawsidii ereyga qaws ah waa qaansada ayaa qaws la yidhaahdaa imise deliil baynu u haynaa hadda canilqawsi qawskaasi inuu ismi yahay saddex deliil baynu u haynaa waa saddexdee canta oo waxay gashaa ismi uu noqdo waa kow ashay ku jirta alqawsi oo ereyga ay gashaa ismi inuu noqdo waa laba iyo khafdaha hoos dhigga ah waa saddex imise daliil baynu u hellay saddex daliil baynu u hellay ramaytu sahma can ilqawsi leebka ayaa ka cararaya qaansada waa wax kala cararayaynu nidhi ilayne xarafka afraad calaa calaadu waa dusha calaadu waa wax wax ka sarreeyo weeyi waxaan odhanayaa maalan eeg wadactu lculbata calaa daawula baan odhan wadactu lculbata calaa daawula caagadan yaree biyaha ah ayaan miiska saaray sow maaha wadactu lculba ama wadactu ljawaala calaa daawila maxaan odhan calaa waa wax wax ka sarreeya ayay tilmaamaysaa haddaba calaa daawila markaan soo qaadanno ereygaa adaawila inay ismi tahay saddex deliil baynuu haynaa waa calaada waa asha waa hoos dhigga khafdee ugu dambeeya aayadda suurat ku jirta calayhim buu ilaahay yidhi calayhim himtu inay ismi tahay imise daliil baan u haynaa himtu calayhim himtu inay ismi tahay imise daliil baan culima u haynaa calayhim markaan sheegayno himtu inay ismi tahay calaa baan u haynaa calaydan ka horaysa ayaa calaadii ismiga un geli jirtay ah calayhim himtu waa ismi waana ismiga qaybtii damiirka la odhan jiray isminimadana daliilkeegu waa calaada calayhim wa fii fiidaas carabiga saddex macnay ku timaadaa fiidu mar afkay noqotaa sida xadiidkii sacad bin mucaad xataa maa tajcalu fii fii imra'atika fiidu mararka qaarna waxay noqotaa maxay ficil iyo faacil waaba jumlo dhammaystiran fii inanta marka lala hadlayaa la yidhaha fii inanay oofi ballanta ninka marka lala hadlayana fa quroo hoos dhigan baa lagula hadlaa kolkaa fii haddaad inan ku tidhaahdo ya-duna waa faacil fa'dan hoos dhiganina waa ficlu amar fiidu mararka qaar waa jumladaa ficilka iyo faacilka ah inantoo quraana lagula hadlaa fiiduna mararka saddexaadna xaraf jaar bay noqotaayo maxaan odhanayaa alcilmu fi suduur baan odhanaya alcilmu fi suduur cilmigu halkeebuu ku dhex jiraa alcilmu cilmigu fi suduur laabuu ku dhex jiraa ereygan asuduuriya inuu ismi yahay imise daliil baynu u haynaa haddaba alcilmu fi suduur markaan idhaa saddex daliil baynu u haynaa daliilka koobaad waa maxay fiidu waa daliilkii koobaad asha ku jirta assuduurina waa daliilkii labaad hoosdhiga iyo khafdaha ka dambeeyana waa daliilkii saddexaad alcilmu fi suduur hadaan idhaa naxnu fi hargaysa ka waran naxnu fii hargeysa innagu hargaysaynu joognaa ayaan idhi naxnu fii hargaysa ereygan hargaysaa waa ismi oo daliilka aan ku garanaynaa waa maxay waa fiidan ka horreeya ayaan ku garanaynaa wa rubba ereyga rabbi ma aha oo rabbialcaalamiin hamoodi waa rubba oo wada socota waa yaraabay noqotaa ama badnaabay noqotaa labadaa macno ayaa la siiyaa waxaan odhanayaa ruba rajulin kariimin laqiituhu badanaa nin sharafle intaan la kulmay ruba rajulin kariimin laqiituhu badanaa nin sharafle intaan la kulmay ruba rajulin markaan idhaa ereygaa rajulinihi hadda waa ismi saddex daliil baynu culima u haynaa inuu ismi yahay ruba rajulin rajul inuu ismi yahay saddex daliil baynu u haynaa saddexda daliil maxay noqonayaan ruba rajulin kariimin laqiituhu rubadu sideeda xaraf jaar weeyaanoo waa calaamad waa kow rajulin tanwiinta ku jirta tanwiintu nuun xadfan buu ahaaye tanwiinta ku jirtaana waa calaamad labaad hoos dhiga laamkuna ilan ruba rajulin wuu hoos dhigan yihi hoos dhiga laamkuna iyo khafdahuna waa calaamad sadexaad ardaydu inta badan ma kala saaraan tanwiinta iyo khafdaha waa inay idin kala muuqdaan laba calaamadood oo sidooda u kala madax banaan inay yihiin saddex daliil baynu u haynaa ruba rajulin kariimin laqiituhu waa yaraa ama badana walba ba'du iyaduna waxaad odhanaysaa xaraf jaar marartu bika baan ku marartu bika war adaanku soo maray marartu bika adaanku soo maray hadda marartu bika markaan idhaa kaafka bika ku jira inuu ismi yahay yaa inoo sheegaya culimo marartu bika adaanku soo maray baanku idhi kaafkaasi inuu ismi yahay yaa sheegaya badanaa sheegaysaa badani way sheegaysaa inuu ismi yahay acuudu billaahi markaan idhaa billaahi ereyga allaah ah saddex daliil baynu u haynaa oo saddexda daliil mid kastiba inuu ismi yahay sheegaya acuudu billaahi billaahi saddexda daliil waa maxay ee bilaahi aynu u haynaa culimo ba'du waa mid kamida waa kow asha allah ku jirtaana waa daliil labaad hoos dhiga xagga dambe ha'da yar hoos dhiga ku jiraana waa daliil saddexaad mid baaba inagu fillaa albaab walkaaf kaafkuna sidiisa wuxuu inooga baahan yahay calaamad wuxuu noqonayaa calaamad lagu garto waxan inuu ismi yahay kaafku waxaan odhanayaa ana ka najmi war anigu xidigoo kale ayaan ahay ana ka najmi haddaba ka nejmi markaan idhaa kaafka ka nejmi ku jira waa xaraf xarfulkhafdaa ah ama xaraf xarfuljaar la odhanayo xarfujar weeyi ana ka nejmi markaan idhaa ana ka nejmi waxaad u fiirsataa ereyga annejmi ah waa ismi imise daliil baynuu haynaa annejmi ana ka nejmi markaan leeyahay imise daliil baynuu haynaa ana ka nejmi markaan idhaa saddex daliil baynuu haynaa saddexda daliil bal ii sheega kaafku sidiisa waa xarfulkhafda ama xaraf jaar asha ku jirta annajmina waa calaamad labaad khafdaha u dambeeyaana waa calaamad saddexaad ana ka najmi markaan idhaa wallam haddaan lahu idhaa lahu lahu eeg lahu baan idi lahu hadaasi inay ismi tahay yaa culima sheegaya ama cadaynaya lahu markaan idha hadu waa ismi hadda waa la inay ismi tahay calaamada aan ku garanayo haadu inay ismi tahay waa maxay waa laamkan ka horeeya alxamdu lilaahi markaan idhaa haddaba lilaahi inay ismi tahay maxaynu ku garanaynaa culimo laamku waa calaamad alqarsoono hadda aynaan arkayna waa calaamad labaad khabdaha xagga ugu dambeeyana waa calaamad saddexaad wa xuruufi lqasami xuruufta lagu dhaarto iyaguna waxay tilmaamaan waxan inuu xaraf inuu ismi noqonayo saddex xaraf baa marka la dhaaranaya la isticmaalaa midi wallaahi waa wowga oo wallaahi baa loo isticmaalaa midina waa ba'da oo bilaahi baa loo isticmaalaa midina waa ta'da oo tallaahi baa loo isticmaalaa saddexda xaraf waa xuruufulqasam baa laysku yidhaahdaa xuruufta xilliga dhaarta la isticmaalo wa xuruufilqasami xuruufta dhaarta ayaa calaamad ismigu uu leeyahay ah wa hiya xuruuftaasi alwaawu waa wow walbaa'u iyo ba wa taa'u iyo ta saddexdaa xaraf ayaynu isticmaalaynaa waa alwaaw iyo albaa iyo ataa saddexdaa xaraf ayaynu isticmaalaynaa wowga marka aan isticmaalayno wallaahi baad odhan ilaahay baan ku dhaartaye wallaahi wowgani wuxuu tilmaamayaa kanuu ku jiraa inuu ismi yahay ba'duna sidoo kale saas kale ay calaamad u noqonaysaa ismiga sheegaysa bilaahi baad odhan bilaahi bilaahi la asuumanna gadan ilaahay baan ku dhaartae barraan soomi doona haddaba ba'du waa calaamad labaad oo tilmaamaysa waxaan inuu ismi yahay tallaahi la akiidanna asnaamakum ilaah baan ku dhaartay sanamyadiinaan burburin taadu waa calaamad saddexaad oo iyaduna dhaarta loo isticmaalo culimo kitaabkeennu calaamadaha ismiga intaasuu ka soo qaatay haddaba cashirkeennu shan shan qaybood buu ka hadlayaa baan nidhiye waa qaybtii saddexaad kalaamkii iyo tacriifkiisii waan ka hadallay waa kow aqsaamtii kalaamku uu lahaa waan ka hadallay waa laba ismigu shan qodob buu keligii inaga doonayaaye sheekheennu calaamadaha ismiguu sheegay calaamadihii ismiga ayaa halkaa kaga baxnay calaamadaha ismiga baleega hadda imise ayaa ismiga calaamadu ah ama lagu garanayaa buu yidhi khafda ugu horreeye kow dhaha tanwiin baa ku xigtay ee laba ka dhig dukhuuli alalifi wallaam sheekha waa lagu qabsaday oo dukhuuli al baa ka fududay dukhuuli al al ereyga gasha waa calaamada saddexaad xuruufulkhafdi waa calaamada afraad xuruufulqasamkuna xuruufulkhafduun buu ku jiraa afartaa calaamadood ayuu sheekhu ismiga inoogu sheegay afar calaamadood baa ismiga lagu yaqaanaa calaamada koobaad waa inaad dhakada ka qabata ardayow calaamada koobaad waa khafdo calaamada labaadna waa atamwiin calaamada saddexaadna waa al oo dukhuulul alifi wallam buu ina yidhi hadda ashaasi xaraf jaar ma aha calaamada afraad waa xuruuf alkhafda calaamada afraad waa maxay baynu nidhi waa xuruuf alkhafda xuruuf alkhafdaha tiri markaa ah. wuxuu soo qaatay min iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo fi waa shan ruba iyo ba iyo kaaf iyo laam halkaasina afar kale xurufuulqasam oo saddexa labiyo toban xaraf haddii ba'da adan kala tirinina koob iyo toban xaraf oo xuruufuljar'a ama xuruufulkhafda ah ayuu sheekhu soo qaatay intaasaa ismiga calaamad iyo astaanu ah bal ficilkana ila eeg ficilka maxaa lagu gartaa horta ficilku waa wax anigu aan sameeyo eeg dhammaan ragga meesha jooga magacyadoodu waa asmaa magaalada inta meherad ku taalla ma garanaysi bal sidaa u yar fikira daheradaha magaalado dhani waa wada asmaa magac kasta ood aragtaa waa ismi ragga meesha jooga nin kasta magaciisu waa wada ismi waxa aan samaynaynaana ardayay waa ficil war maxaynu samaynaynaa hadda nin kasta waxaa samaynaysaa waa ficil ficilkii waxa weeye markaa fadhigaygani waa ficil eega dhaqdhaqaaqan fartan yari samaynaysa ma arkaysaa fartu sideeda farta magacan farhi waa ismi dhaqdhaqaaqan ay samaynaysaana waa maxay waa ficil xarafkuna waa isku xidhe dhaqdhaqaaqa inay fartu samaynaysa shayga kutusaya ama shayga jumlada tawkiidka ka faa'iideeya ama ereyga nafyiga iyo diidada faa'iideeya waxyaabaha noocaasoo kala xaraf loo yaqaana waan arkaynaa ficilka calaamadihiisa eeg ficilku sidaynu ognahay ardayay saddex buu u inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay iyo inuu amar yahay ficilka saddexdaasaa laga dhigaa ficilka maxaa la yidhahdaa maadi iyo mudari iyo amar saddexdaasaa ficilka laga dhigaa haddaba qad waa calaamada koobaada ficilka lagu garto walficlu ficilka yucrafu waxa lagu garani biqad bidukhuuli qad qad inay geli karto ayaad ku garanaysaa haddii qad ay geli karto ama ay ku jirto waxani waa ficil ereyga qad ama aragta amarka ma gasho waa mamnuuc saddexda ficil amarka ma gasho maxaa ii soo hadhay amarkii markaan halkaa iska dhigay maadi iyo mudaaric bay gashaa ilaahay baa qur'aanka ku yidhi qad aflaxa almu'minuun hadda qadaasi maxay ku jirtaa qad aflaxa almu'minuun aflaxa waa maadi dee aayad kale rabbi wuxuu ku leeyahay qad yaclamu llaahu almucawiqiin qad yaclamu yaclamu waa maxay waa mudaaric haddaba jelase qad ku darso maxaad odhan qad jalasa caliyu cali baa fadhiistay dhe xaqiiqa markaad qad darayso qad yejlisu caliyun baad odhan haddaba qad jelasa jelasa inay ficil tahay daliiliisi ii keen baa lagu odhanaya ila waxaa la yidhaha lowlaa lima lakaana alximaaru faqiiha haddaynan lima jiri lahayn dameerkuba caalim buu noqon lahaa baa la yidhi dadka waxaa lagu kala saaraa waa lima war waxani muxuu sidan u noqday daliil ii keen waxan maxaad u calaamad u ah waxaa lagaa rabaa haddaba qad jalasa jalasa inay ficil tahay markaad sheegto maxaa ah ku jirta ayaa ad yjlisu yjlisu inay ficil tahay maxaa daliilu abaa lagu odhanaya maxaynu odhanaynaa qad yjlisuna maxaa daliilu abaynu odhan qad yjlisu maxaa daliilu abaynu odhan qadda ka horraysa ayaa daliilu abaynu odhanayna wahaakada walficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu garanayaa biqad ereyga qad ihi wuxuu mamnuuc ka yahay asmaada bal muxamed qad ma ku dari nin kastow magacaaga qad kama horraysiin kartid god muxamed iyo god cali iyo god axmed iyo af carabiba ma aha laa yumkin inay noqdaan af carabi qad maadiga markay gasho laba macnay faa'iidaysaa mar xaqiiqo ayay faa'iidaysaa oo qad aflaxa almu'minuun buu ilaahay leeyahay dhab ahaan mu'miniintu way liibaaneen wax xaqiiqo ahaan marna taqriib iyo soo dhowayn bay faa'iidaysaa oo qad qaamat isalaah marka la waxa dhowaaday salaadda in loo kaco weeyaan asiin calaamada labaad culima waa siinka siinku waa calaamad labaad oo lagu garanayo ficilku inuu iska leeyahay calaamad inuu calaamad ficil inay tahay siin siinkaasi mudaarica oo qura ayuu galaa xagga dambana kama raaco barhtankana kama raaco xagga u horraysa ayuu ka galaa siinku xagguu ka gelayaa baynu nidhi siin markaan doonayno ma xagga ma xagga dambuu ka geli ma barhtankuu ka geli mise xagga horuu ka geli siinku xagga u horaysa ayuu siinku ka gelayaa mudaarica oo qura ayuu galaa wuxuuna ka dhigaa wax soo socda yakulu sow maaha mudaaric wuu cunayaa sow maaha yakulu siin ka horraysii maxaad odhan markaa se yakulu wuu cuni doonaa yansuru wuu u hiilinayaa sow maaha siin ka horraysii se yansuru wuu u hiilin doonaa culima waxaan idinka digayaa siinku markuu mudaaric calaamad yahay waa siinka haddii la jaro ficilkuuna waxba u waayaynin waa siinka hee haddii la jaro una ficilku waxba u waayaynin bal sa'ala ka warrama haddaynu nidhaa waa mudaaricoo siinkaan ku garannay sa'ala sa'ala waa mudaaric maydhaa siin baa idinka horre ugu horreeye jawaabtu waa maya suurtagal maaha oo maxaan ku ogaaday inayna suurtagal ahayn sa'ala bal siinka ka jar adaa idha arkiye maxaa soo hadhay ala waa maxay macnaheedu markaa cidibo garan mayso kolkaa eeg siinkan markuu ficil mudaaric calaamad u noqonayo waa marka haddii la gooyo una ereygani waxba u waayaynin sa'alo oo kale yuuna inaga noqonin ilayn sa'alo oo kale siinkii haddii la jaro siinkii waxba u noqonayaayo uu u waaya salim ka waran ama salmaan salmaan ninka la yidhaa hadii aynu nidhaahno siinkaa laga goynayaa ka warrama salmaan siinka ha laga gooyo sinaba suurtagalu ma aha eeg waa siinka haddii la gooyo kelmadu ayna waxba u waayaynin wax soo socduu ka dhigaa yaquulu wuu leeyahay weyi sayaquulu markaan idhaa waa maxay macnuhu markaa sayaquulu wuu odhan doonaa yejlisu wuu fadhiyaa wey sayejlisu waa maxay macnaheegu fadhiisan doonaa yaakulu wuu cunayaa wey sayaakulu waa maxay macnaheegu wuu cuni doonaa wa sawfa kelmadda sawfaa baa iyaduna calaamad ah sawfa waa calaamad kale oo ficilka mudaaric oo keliya lagu garto mudaarica oo qurhaya calaamaddaa lagu yaqaanaa sawfa waxayna ka dhigtaa sidoo kale wax mustaqbaloo soo socda ragga qaar baa yidhi sawfada waxa lagu daro aakharunbaa la arkaaba kalaa sawfa taclamuun haddii aynu nidhaa gadaal baad ka ogaan doontiin markuu ilaahay leeyahay aakharaad ogaan doontaa laakiin waxaa la ogaaday war wax soo socda eh ama aakhare ha ahaato ama ha ka soo horrayso aduwa wax mustaqbala uun culimmada qaar baa yidhi sawfadu koob toban sano kadib waxa dhici kara unbaa la gelin karaa ugu yaraan koob iyo toban sano un wixii ka dambeeyaa sawfo lagu daraa waxay u daliishadeen aayaddan qur'aanka ah yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa ya'ti illaahu biqowmin yuxibuhum eeg aayaddaa qur'aanka ah maalintay soo degtay iyo maalintii abibakar ummado badan oo muslimiin ah ay gaaloobeen koob iyo toban sana udhexeeyey bay yidhaahdeen halkaa waxaan ka qaadanay sawfadu koob iyo toban sana iyo waxay kasii dambeeyuun inay tahay halkaasay la mareen sawfa waa wax soo socda ficil mudaaric bayna astaamu tahay yjlisu maxaad odhan kartaa haddaba ilan mudaaric o dhan waad ku darsan kartaaye yjlisu maxaad odhan sawfa yjlisu baad odhan sawfa yejlisu markaad tidhaa inay yejlisu mudaaric tahay astaanta iyo calaamadda aad ku garanaysaana waa maxay sawfa yejlisu markaad tidhaa sawfada weeyi calaamadda culimo afraad waa taai ta'niis asaakina ta'da yaree la yidhaha taau ta'niis asaakina waa ta' reeban xagga dambayna ficilka ka raacdaa maadigo qura ayay gashaa qura jaaa wuu yimid sow ma ahayn way timid markaad doonaysa inaad tidhaahdo gabadh ka dhigto jaa'ada tacree banun ka sii dambaysii maxaan odhanayaa jaaadii jaa'at baan odhanayaa jalasa maxaan odhanayaa jalasat baan odhanayaa kharaja maxaan odhanayaa kharajat baan odhanaya kharajat haddaba inay ficil tahay maxaa daliile culima loo hayaa taa u taaniis asaakina ta'daa yaray xagga dambe ka raacday ninka adimayaa markuu leeyahay qad qaamati salaa qaamad waa ficile imise daliil baa loo hayaa qad qaamati salah ninka adimayaa markuu leeyahay qaamad waa ficile imise daliil baa loo hayaa laba ficil baa loo hayaa labada ficil sheega bal midi waa qad ka labaadna waa maxay waa taa u taaniiska ka labaadna labadaa daliil ayaynu haynaa oo qaamadaas inay ficil tahay hadda caddaynaya culima halkaa ku qaadanay afar calaamadood oo calaamadaha ficilka ah waalficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu garan biqad kelmadda qad abaa lagu garan wa siini siinna waa lagu garan wa sawfa sawfana waa lagu garan wa taa'i ta'niis asaakina ta'da yaree taa-u ta'niiska ee reebanna waa lagu garan afartaa calaamadood eega hadda qad baa u horraysa eh maxay calaamad u ahayd ma saddexda qaybood ee ficilka mise laba qaybood labada qaybood waa maxay iyo maxay waa maadiga iyo iyo mudaarica sax siin iyo sawfa labadaas iyay calaamad u ahaayeen siinka iyo sawfadu mudaarica oo qura taai taaniis asaakina iyay calaamad u ahay taai taaniis asaakina maadiga oo qura amarkii baa inoo dhiman saw ma aha amarka calaamadiisa sheekheenani wuu ka aamusay calaamad amar lagu gartay ayaa jirta wuu ka aamusay sheekhu wuxuu uga aamusay ardayda ayuu u turay wuxuu yidhi meelaha kale ha ka bartaan kutubta kitaabkan ka sarreeya ha ka sii bartaan amarka calaamadiisii uu ka aamusan waynu ku darsanaynaa inagu calaamada amarka lagu gartaa waxa weeyi ficilka amar waa in xarafkiisa u dambeeya inta inaad kasrin karto ya reebanna aad ka dambaysiin karto amarna uu kutusiya dalab ijlisow fadhiisa maaha gabadh markaad la hadlaysa maxaad odhan ya yar ku sii da ijlisii inanay fadhiiso weeyi ya-daa yare xagga dambe ka raacday qabuuluhu ya muanasati lmukhaaaba maca dalaalatihi adalab waa inuu dalabna kutusayo ya-da loo yaqaan ya muanasati lmukhaaabana uu aqbalayo labadaa calaamadood haddii laysla helo amar buu noqday shaygu qul maxaan odhanayaa haddaba qul inuu amar yahay markaan dadka u caddaynayo wuxuu aqbalayaa ya muanasati lmukhaadaba dalabna wuu itusayaa maxaan idhaahdaa qul quulii inanay dheh idhab maxaan odhanayaa markaan doonayo inaan caddeeyo inay amar tahay idhabii inanay tag kolkaa yadaa yarna waa inuu aqbalo dalabna waa inuu tuso culimo waxa iga hadhay hadduu dalabuuni tuso oo yada u aqbali waayo sah baa ka mida sah ereyga sah ah macnaheega maad maqashay sah sah oo waa saad iyo ha isku reeban sah waa aamus weeyi sahdaasi iyadoo aamusa ma aha haddana amar waayo yadii bay aqbali weyday carab lagama maqal iyagoo sahiile sahiil ma yidhaahdin ninka marka lala hadlayo sah unbay ku yidhaahdeen gabadha marka lala hadlayana sah uunbay ku yidhaahdeen maba aha haddaba ereyga sah ihi maxay ficila amarba ma aha waayo calaamadiibuu aqbali waaye walficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu garan biqad kelmadda qad a ayaa lagu garan wa siini siin baa lagu garan wa sawfa ayaa lagu garan wa taa'i ta'niis asaakina ta'da taa u ta'niiska ee reeban ayaa lagu garan walxarfu culima xarafka calaamadiisa waa kii inoogu dambeeyey shantii qodob ee cashirkeenna xarafkaa ugu dambeeyey xarafka calaamadiisa balila eega walxarfu xarafkiina maaka weeyaan laa yasluxu macahu una u suuban karaynin daliilulismi ismi daliilkii walaa daliilulficli iyo ficil daliilkii toona daliil ismi iyo daliil ficil toona shayga aan qaadan karayn baa xaraf la yidhaahdaa culima xarafka calaamadiisa ila eega horta ismiga imisaan calaamad usoo sheegay markii dhawey afar baan ismiga calaamadihiisa ka dhignay ficilkana imisaan calaamadaha ka dhignay afar baynu ka dhignay sow sideed maaha haddaba xaraf waxaa loo yaqaanaa waxa calaamadaha ismiga laga waayo qaadanna keli waaya calaamadaha ficilkana laga waayo qaadanna keli waaya markaad calaamad ismi shayga ka weydo waad ku eegi bal inuu qaadan karayo haduu qaadan kari waayo calaamadihii ficilkaad ka baadhi haddaad ka weydid calaamadaha ficilkana waad ku eegi hadaad qaadan kari waayo inuu xaraf yahay xukun war xarafku adaga malaha dariiqan dariiq ka duwanayna culimmadu shaxaan baad qaadan lahay culimamayna saa xarafka calaamadiisu waa calaamad la'aan calaamadaha ismiga iyo kuwa ficilkabaha laga waaya baynu nini la moodaa inay yaro adag tahay baa la moodaa inaan saxanahayo inaan khaldanahay ma garanayo waxoogaa adayg baa la moodaay inay ku jiraan mayla socota hadda adayg inuu halkaa ka dhex muuqdaa la moodaaye culima ma adka naftiyo inay noogu sheekaynin waxba adag aan ku tilmaamo xarafkani waa maanta wuxuu taagan yahay alif ba'da markii la dhigan jiray xa'du halkay taagneed xa'du horta jiimka maxaynu ku naqaanay jiim dhibicda hoose kha'dana maxaynu ku naqaanay dhibicda sare xa'da maxaynu ku naqaanay dhibic la'aan sow ma aha war xarafku maanta halkii xadu taagan iyo xadu mayna dhibi jirtay yaa xada carabi maxay dhibic ugu samayn weyday miyaynu odhan jirnay saw maya maaha jawaabtu haddaba waa sidii oo kaleo waxa lagaaga baahan yahay maskaxdaadu inay ku tababarato calaamadaha ismiga sidoo kale calaamadaha ficilka ereyga markaad u baahato wuxuu yahay inaad qiimayso si degdega u eego dee calaamadihii ismiga ka hel ama calaamadihii ficilka ka hel walxarfu xarafku maaka weeyaan laa yasluxu uuna u suubanaynin macahu miciisa daliilul ismi ismiga wax ku tusa oo calaamad u ahaa ismiga wixii calaamadda u ahaa walaa daliilulficli iyo ficilka toona wixii calaamadda u ahaa barta ayuu cashirkeennii culima ku dhammaaday laakiin ila eega waa inaan cashirka ka shaqaynaaye cashirka waa inaan ka shaqaynaa haddaadan kelmadaha mid mid u kala geranayn mid kasta iyo daliilkeegii sheekhow wax ka badan ma baran kartid taa ogow halkii ugu hoosaysay baynu ka bilownay kelmad kelmad inaanu kala baranno alkalaamu hadda waa ismi daliilka loo haya sheega culimu alkalaamu in waa ismiye al baa ku jirta huwa hadda waa ismi ereygaa huwaa inay ismi tahay daliilka lagu garanayo isnaad wax la yidhaha weeyaanoo inaga calaamadaha uu sheekhu ka tegey ah shan iyo soddon calaamadood baa jiro ismiga lagu garto afar ka midunbuu inoo dhigay allafdu waa ismi ereyga allafdu ihi ar maxaan ku garanayaa allafdu inay ismi tahay asha ku jirta almurakabu waa ismi almurakabu maxaan ku garanayaa almurakabu inay ismi tahay asha ku jirta almufiidu waa ismi ereyga almufiidu ihi maxaan ku gartaa inuu ismi yahay asha ku jirta bilwadci waa ismi bilwadcina maxaan ku gartaa saddex daliil baanu haynaa ba'da oo xaraf jaara waa kow asha ku jirta waa laba khafdaha wa aqsaamu wowga yar ma arkaysaa waa aqsaamu wowga wowgu waa maxay markaa waa aqsaamuhu wowga ku jiraa wowgaasi waa xaraf waayo calaamadihii ismigana ma qaadanayo calaamadihii ficilkana ma qaadanayo midna calaamad ismi iyo calaamad ficiltoona ma qaadanayo dee waa xaraf haddaba waa calaamad la-aan calaamadiisu aqsaamuhu aqsaam waa ismi maxaan ku garanayaa aqsaam inay ismi tahay waxaan ku garanayaa al bay qaadan karaysaa oo maxaan odhan karaa al aqsaam baan odhanayaa aqsaamuhu hada yarina waa ismi hada yari hadu waa ismi labaad oo madax bannaan maxaan ku garanayaa hadu inay ismi tahay min bay ka hormari kartaa oo maxaan odhanayaa minhu alaaatun waa ismi maxaan ku garanayaa alaaatun inay ismi tahay tanwiinta ismun waa ismi maxaan ku garanayaa ismun inuu ismi yahay tanwiinta wa ficlun wowgu waa xaraf maxaan ku garanayaa calaamad la'aanta ficlunna waa ismi halka war ka soo baxay culimo ficlun waa maxay baynu nidhi ficlun waa ismi ficlun waa ismi oo maxaan ku garanayaa ficlun inuu ismi yahay tanwiinta tanwiin baa iigu jirta war qaanuun iyo miisaan baad haysataa qalab yar baad haysataa ad wax ku eegayso waad ka indhadheer tahay raggii kale maanta ficlun maanta waa ficil maahae waa ismi ereyga ficlun waa maxay waa ismi oo maxaad ku garanaysaa ficlun inuu ismi yahay dee sheega ficlun tanwiinta ku jirta ayaan ku garanayna xarfun waa ismi isna xarfun maxaa lagu garanayaa xarfun inuu ismi yahay tanwiinta culima halkaa waxaan isweydiiyey durtaba su-aalan isweydiiyey baa jirta oo odhanaysa war markuu ficlun ismi noqday xarfunna uu ismi noqday yaa ficil iyo xaraf noqon doona talo eeg ficlun aad hadda u eeg ficlun waxa ficilkiihi waa jaaa iyo akale iyo kharaje iyo qatala iyo shariba iyo kuwaasaa ficila magaca ficilladabaa ficlu ladhahda waa magacii ficillada waaba ismiye maxaa xuruufa mim iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo kuwaasaa xuruufa xuruuftu miyayna magac u baahnayn magaca xuruuftana maxaa la yidhaahdaa xarf dee waaba magaca kaniye waa magacii xuruufta eh sidaa usoo dhammaystira insha allahu tacaala culima cashirkeennii maanta barkaasu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa